بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa wayaxrumu isticmaalun wa tasyiinun wa itikhaadun liinaa'in wa mukxulatin wa khilaalin min dahabin wa jilaalin maaha wa khilaalin weeyi mas'aladan hadda aynu ka hadlayne sheekhu uu ka hadlayaa waa weelka la isticmaalayo culimmadu waxay dahaarada iyo weelka iskugu xusaan waxa weeye biyaha la qaadanayaa weel lagu shubto ayay u baahnaanayaan carrada ama camuudda la qaadanayee lagu gebagebaysanayaana weel iyo saxan lagu shubto ama lagu qaato ayay mararka qaar u baahnaan karaan haddaba weelka in laga hadlo ayaa wanaagsan oo la yidhaha weelka muxuu sharcigu ogol yahay in la isticmaalo muxuuna oggolayn in la isticmaalo shayga lagu isticmaalayaa hadduu yahay shay qoyan ama isagoo qoyan haddana jaamid ha ahaado ama isagoo qoyan maa'icaadkii ha noqdo sida biyo iyo shaah iyo caano iyo subag iyo saliido wax alle wuxuu dooni ha ahaade eh shaygan weelka lagu shubayaa hadduu maa'ic dareera'a yahay ama shay qoyan oo jaamida yahay weel nijaas ah marnaba lama isticmaali karo oo shareecadu ma oggola inaad tidhaahdo shaah baan cabayaa laakiin koob nijaasaan ku cabbayaa inaad tidhaahdo caanaan darsanayaa koobkan koobkuna waa nijaas lama oggola waxaana loo diiday linajaasati alinaa weeyi weelka nijaasnimadiisa ayaa loo diiday mas'aladaa haddaba masaladaa halkan kaga hadli mayno waayo shayga haddii uu keenayo nijaasnimadiisa isticmaal diid mancigiisa iyo xaaraannimadiisa nijaasadu hadday keenayso waa baab gooniya laakiin waxaynu ka hadlaynaa weelkanoo isagoo daahira oona nijaaso ahayn haddana adan isticmaalaynin oo diintu ay inaga reebtay inaynu isticmaalno adan kaydsanaynin oo diintu ay inaga reebtay inaynu kaydsano adan diyaarsanayn oodan meel ku diyaarsanaynin walow hadda ayaadan isticmaalinbe waxaa asal u ah xadiidkii ayaa asal u ah iyo muslim ku qornaa xadiidkaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi aladii yashrabu fii aaniyati adahabi waalfida innamaa yujarjiru fii badnihi naara jahannam rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka weel fida'a ah, fido ka samaysan ama weel dahab ka samaysan qofka wax ku cabbayaa waa nin calooshiisa dhimbiilihii naarta jahannamo ku gurayo oo kale weeye wuxuu ina tusayaa xaaraan inay tahay oo diintu ay inoo diiday ragga waa laga xarrimay oo dumarka waa laga xarrimay oo caruurta waa laga xarimay oo aqoonyahanka waa laga xarimay oo dadka iska fuqarada ah waa laga xarimay oo cagsigood iyo dadka ka soo horjeeda waa laga xarimay dhammaan waynu ka reebannahay weelku hadduu dahab yahay ama fido yahay khaas ah inaynu saddex arrimood mid ahaan ula nimaad inaan kow horta isticmaal ula tagno isticmaalka xadiidku wuxuu caddeeyey inaan wax ku cabno waxaa looga qiyaastay inaynu wax ku cunno waxaa looga qiyaastay sidoo kale inaynu wax ku baylinno waxaa looga qiyaastay inaynu wax ku maydhanno in isticmaal oo dhan aynu ula tagno dahab iyo fido weel ka samaysan diintu ma oggola cabbiddana xadiidkaa caddeeyey inta kalena waa looga qiyaastay kol haddii isticmaalkii la diidey in la sameeyo tasyiin oo lagu xaragoodo guryaha lagu sharaxo ama gawaadhida lagu sharaxo weel dahab ka samaysan ama fidda ka samaysan iyadana diintu ma oggola waxaa kaloon la oggolayn in itikhaad lagu sameeyo la kaydsado oo tidhaa weel dahaba iyo weel fidaa ayaan kaydsanayaa xadiidka asalka u ah ee loo diideyna waa xadiidkaa bukhaari iyo muslim ee aladii yashrabu fii aaniyati dahabi waalfida uu rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xadiidka ayaa loo deliishaday xikmadda keentay haddaba dahabka iyo fidada waxa ka samaysan in laynaga reebo xikmaddaa culimmadu way ka hadleen waxaa loo badan yahay laba qodob ayaa dahabka iyo fidada laynoogu diiday waxa weeye dahabnimada iyo fidanimada oo macal khuyalaa isla weyni iyo isqaadqaad iyo kibir baa laga dhadhansan doonaa ummadda waxa loogu talagalay ummo caayush iyo wada noolaanshuhu uu ka suuroobayo inay ahaato ummo kaatuf iyo isgarba qabsata inay ahaato oo ka qanigi ihi ka faqiirkaa uu soo kabo oon isku faanin oon dabqado kala duduwan oo kala fogfog oo isku faana inayna ummaddu noqonin oo meelaha ay cadaawaddu ka bilaabato weeye qof maalqabeenihi dad aad uga hooseeyo inuu la noolaado oo haddana uu waxba teli waayo waxaa loogu talagalay inaynan maadaama oo dadka qaar ay fuqaro yihiin waxay cunaan bala inaadan adigu dahabkii iyo fidadii ugu qaalisanayd inaadan ka dhigan dhiganin weyse yar haddaad tidhahdo kildhigaygu waa dahab yaroon ku weysaysto ama aad tidhaahdo aniga eh, xamaamkayguma dahab buu ka samaysan yahay ama aad tidhahdo koobkan shaaha ku cabayo ayaa dahab ama fido iiga samaysan waxa weeyi ummaddaasi ummad waxba isku ogol ma aha waayo fuqaro waxay cunaan la ayaa ku jira adiguna weysadaadii iyo alaabtaadii ayaa dahab iyo fida ka dhigaysaa waxay culimmadu yidhaahdeen dahabnimadan iyo israafkan ku jira ee dee ninkii faqiirka ahaa ishiisii ay ku dhacayso taa ayaa laynoogu diiday oo laynoo leeyahay ummad muslimiina oo walaala abaa tihiin kolka ayayna idinka muuqanin nimcadan lagu siiyey ka faqiirkaa qalbigiisa ha ku jebinin oo ka ilaali qalbijab inuu faqiirku qaado adna waad soo qabsanaysaa waxaad doonto isna wuxuu cunuu la'yahay ama wuxuu la' yahay waa waxoogaa dhibaata ku jirta soomaalidu halkay ka odhan jireen oo kale weeye waraabaa arkay bay yidhaahdeen daayeer dabadiisii casayd ayuu arkay intuu waraabihii si intuu si a ah, si xun eegay ayuu yidhi hilib waa nin waayey iyo nin dabada ku wadhwadhay kolkaa ka dabada ku wadhwadhay waa daayeerkiibuu sii eegayaa ayuu leeyahay hilibkiibuu dabada ku wadhwadhay ka waayeyna waa isaga haddaba ninka faqiirka ee miskiinka ihi wuxuu cuno ayuu la yahay ama wuxuu cabo markuu arko ninkan weelkaba dahabka iyo fidada ka dhiganaya wuxuu odhanayaa hantidii waa nin waayey iyo nin dabada ku warwadhay waa ninkaa findhicilka dahabka ka dhiganaya ama wax aan dhaamin kolka runtii mashaakilkan loo diiday dahabka iyo fidadu waxa weeye wuxuu kow ka yahay baa la yidhaahdaa ummadda takaatufkeega iyo iska warhaynteeda hadda iminka dhibaatooyinka inagu badan een dareemayna waxa weeye labada guriya iska soo horjeeda ayaa gurina loogu dhimanayaa xanuunno gaajada iyo t ga laga qaado gurina loogu dhimanayaa xanuunno daaca qudhunka iyo dherega laga qaado kolka gurina cuntadii waa la daadinayaa gurigii ka soo hor jeedayna wax alla wuxuu ku nool yahay iyo wax alla wax xaalkiisu uu yahay lagama warhayo taana runtii diinteennu beri bay ka tahay oo jaarka xuquuqdiisa iyo dadka maxaanku idhaha isku dhow sida iskaga warhayntooda loo amray waynu garanaynaa sheekhu mas'aladaasuu ka hadlayaayo wuxuu yidhi wayaxrumu waxa xaaraan ah isticmaalun isticmaal baa xaaraan ah wa tasyiinun qurxin baa xaaraan ah wa tikhaadun samaysi baa xaaraan ah liinaa'in weel la samaysto wa mugxulatin weelkan indhakuulka lagu rito la samaysto wa khilaalin findhicin la samaysto min dahabin dahab laga samaysto ow fidatin amase fidda laga samaysto waa saddex qodob waa e, isticmaal isticmaalku noocyo badan buu leeyahay ama ugu talagal inaad ku weysaysato ama ugu talagal inaad weelkan weelaad ku maydhato inuu noqdo ama beeb ka dhigo biyuhu kuu soo raacaan ama weel ka dhigo aad wax ku cabto ama weel ka dhigo aad wax ku cunto si alla suu dooni ha noqdee isticmaal oo dhan baa xaaraan ah shurbiga xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ayaa caddeeyey alladii yashrabu fii aaniyati dahabi waalfida xadiidka ayuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam si saraaxatan ah ugu tilmaamay waxa aan xadiidkaa ahayn shurbiga aan ahayn oo anwaacul isticmaalaad ana waa looga qiyaasanayaa oo isla xadiidkaa ayaa looga qiyaasanayaa wa tasyiinun baa isna la manciyey inaad ku xaragooto ood isku qurxiso inaad gaadhigaaga ku sharaxdo ama gurigaaga ku sharaxdo ama meelaha xafiisyadaada aad ku sharaxdo wax weel dahab ka samaysan walow waxbaba ha ku cabbin oo waxbaba ha ku cunine lama ogola waayo isticmaalka marka la diiday tasyiinkiina waa min baabi owlaa inaad ku xaragoonaysaa way ka sii halis badan tahay baa la yidhaahdaa mas'alada saddexaad waa itikhaadka inaad kaydsato oo tidhaahdo hadda anugu ma isticmaalayo kumana xarragoonayo laakiin kayd baan u dhiganayaa inaad tidhaa waa mas'alada saddexaad oo iyadana lama oggola waa liinaa'in inaa waa weel fara badan baa iska soo hoosgelaya weel oo dhan baa magaca ismul waa ismi jaamic oo lianwaaci ilinaa'aad oo dhan buu keenayaa liinaa'in wa mukxulatin waa nooc weelka ka tirsan oo indhakuulka bahalka yaree lagu shubto ama indhakuulku uu ku jiro ayaa la yidhaahdaa mukxula waa aaladii indhakuulka lagu qaadanayey wakhilaalin waa findhicilkii wajilaalin ma aha waa wakhilaalin findhicilkana sheekhu weel buu ku wadaa culimmadu waxay yidhaahdeen cadafkan marka mugxulada iyo khilaalka lagu cadfay ereyga inaa'a alcadfu yaqtadi takhyiir bee takaayur bay yidhaahdeen muqaayaro ayuu keenayaa oo macduufka iyo macduufu calayhigu isku mid inayna ahayn buu keenayaa mugxuladu weel ma aha findhicilkuna weel ma aha maadaamuu yidhi weel iyo findhicil iyo mugxulo findhicilku inuuna weel ahayn buu hadalkani qaabkuu hadalka u dhigay ayaa ina tusaya sidaana ma ahee mugxulada lafteedu waa weel findhicilka laftiisuna waa weel sheekhuna wuxuu soo qaatay mas'alada meeshii ugu fogayd ayuu ka soo qaatay oo marka weel uu ka hadlayuu findhicilka ugu tusaalaynaya si oad u ogaatay inuu weelka ku jiro saddex qodob iyo saddex arrimood waa waxa weeye saddex saddex lagu dhuftay sagaal isticmaal iyo tasyiin iyo itikaad saddexdaa oo saddexduba weelka ku dhacaya liinaa'in waa weel inaynu isticmaalno diintu way xarimtay weel haddana inaynu tasyiin waa weel dahab ka samaysana ma fido weel haddana inaynu tasyiin ku xaragoonno isagoo dahab iyo fidaa ah waa la xarimay inaynu inaagii itikaad ku samaysannoon kaydsannana waa la xarimay waa halaaa fii halaaa sagaal suuro ayaa ka soo baxaya isticmaal iyo tasyiin iyo itikaad waa halaaa waxaa loo lagu dhufanayaa inaa iyo mukxula iyo khilaal saddexdaasaa lagu dhufanaya alaaa fi alaaa tisca weelkii ood isticmaasho iyo weelkii ood ku xaragooto iyo weelkii ood kaydsato saddexdaasi waa weel aalada indhakuulka lagu shubto ood isticmaasho isagood ku xaragooto isagood kaydsato saddexdaasina waa mukxuladii findhicilkii ood isticmaasho isagoo dahab ah ama aad ku xaragooto ama adkaydsato saddexdaasina waa khilaalkii haddaba inaagaasaa wax badan soo hoos gelaya sagaalkii suureen haysanay waxaa lagu dhufanayaa laba oo min dahabin wa fida sagaalku waa tisca suura tisca suwarin weeyi sagaalka suuraba iyagoo dahab ka ahaaday iyo sagaalkuba iyagoo fido ka ahaaday siddeed iyo toban suuro thamaaniyata cashara suuratan ayaynu halkaa ku arkaynaa oo dahabkii iyo fidadii aynu ka soo gelaynaa intuba siddeed iyo tobanka suuraba waa mamnuuc siddeed iyo tobankiibuu halkan ku ishaaray wa yaxrumu waxa xaaraan ah isticmaalun isticmaal baa xaaraan ah wa tasyiinun tasyiin oo ku qurxin ah ayaa xaaraan ah wa watikhaadun kaydsasho ayaa xaaraan ah liinaa'in weel la kaydsado ama lagu qurxiyo ama la isticmaalo jaar iyo majruurka saddexduba way ku tanaasucayaan wa mukxulatin weel indhakuulisna weelka lagu shubto la kaydsado ama lagu xaragoodo lagu qurxiyo ama la isticmaalo iyo wa khilaalin findhicilkii oo min dahabin dahab ka ahaaday ow fidatin ama fida ka ahaatay waa dahab iyo fido markay ka samaysan yihiin ayay siddeed iyo tobanka suuro inooga soo baxayaan weelku isagoo dahab ah oo sideed iyo tobankii suuro ah ama oo sideeddii sagaalkii suuro ah ama isagoo fido ah oo sagaalkii suuro ah haddaba haddii maqshi laga dhigo oo wax kale dusha laga mariyo balka ka waran maqshi baa laga dhigay oo xadaayad baa lagu sameeyey ama dushaa laga ranjiyey oo wax kalaa la mariyey waxaa la mariyey weelka dahabka iyo fidada ah saddex shay unbaa dusha laga mariyaa isagoo dahaba in dahab kale la mariyo iyo isagoo fidaa in fido kale la mariyo iyo isagoo dahaba in fido la mariyo iyo isagoo fidaa in dahab la mariyo intaasiba waa xaaraantii uun waayo dahab buu ahaayoo dahab kalea la mariyey fiduu ahaayoo fido kalea la mariyey dahab buu ahaayoo fidaa la mariyey fiduu ahaayo dahab baa la mariyey intaasiba waa suwarkii muxaramka ahaa uun bay ku jiraan oo laga soo reebi maayo waxba iyo isagoo dahaba ama fida ah in kayrkood oo nuxaastii kala ah ama macdantii kale ah in dusha laga mariyo haddii weelkan isagoo dahaba ama fida'a ah kayr la mariyo waxaa la odhanayaa waxa ka soo baxaya isagoo dahaba ayaa la mariyey nuxaas dabka marka la saaro hadduu wax ka xasilayo oo nuxaastu intay qarisay marka dabka la saaro ay shiilmayso xaaraan ma aha haddii inta dabka la saaro nuxaastii wax ka soo baxaya la waayo xaaraan ayuu noqonayaa waayo nuxaastu hadday qariso faqiirku ma arkayo halkan hoose dahabbaa ku jire e. wuxuu arkayaa un waxan dusha ka muuqdeen dahabka ahayn kaasina mamnuuc ma aha markaa haddii isagoo fida ah nuxaas dusha laga mariyo hadday nuxaastu marka dabka la saaro ay wax ka soo xasilayaanu ka soo dhalaalayo oo dusha ay haysato dushaa unbaa la qiimayni kolkaa waa xalaal in weelkaa la isticmaalo haddii laakiin nuxaastu ayna dusha wada gaadhsiisnayn oo haddii dabka la saaro wax nuxaas oo soo baxaya uuna jirin markaa waa xaaraan oo dee wuu arkaa miskiinku fidadii meesha taallay wuu arkaa ow hayrin ereyga ow hayrinhi wuxuu keenayaa suurooyin kale oo waxa weeye weelkii dahab ma ahayn fidana ma ahayn waxaba weeye labadaa kayrkood oo waa qori ama waa dhagax ama waa dhoobo ama waa jawhartii kale nuxaastii birtii waxyaabihii kale ayaa weelka laga sameeyey qori baa laga samayn karaayo soomaalida fandhaalkeegu qori buu ahaa iyo xeedhadeeda iyo dhiilkeeguba waa dhoobaa laga samayn karaayo soomaalida dherigeega iyo jilxaddeeduba dhoobay ka samaysnaan jireen haddii dhoobo laga sameeyo ama bir laga sameeyo ama jawharta kale laga sameeyo ama qoriba laga sameeyo hadduu markaa sidaasoo sax a ah uun uu yahay oo dahab iyo fida meel laba ayna ka soo gelin xalaal baa loo arkaa haddii dahab iyo fida meelun ay ka soo galaanoo dusha laga mariyo dahab baa dusha laga mariyey ama fido ayaa dusha laga mariyey haddii dabka la saaro oo dahabku uu soo dhalaalayo waa xaaraan haddii dabka marka la saaro dahab soo shiilmayaa uuna jirin waa xalaal sidoo kale fiddo dusha haddii laga mariyo oo fidda ay soo dhalaalayso waa xaaraan haddayna fiddadu soo dhalaalayninna xaaraan maahe waa iska jaa'is weeye oo dee waa dhoobo ama waa qori ama waa bir kale ama waa macdan ama waa jawhar wax mushkilada ma leh ow hayrinna waa sidaa ow hayrin ama hayr baa laga samaystay weelka dahab iyo fiddo hayrkood oo khushiya lagu ranjiyeeyey bihi madkuurkii dahabka ahaa ama fidada ahaa lagu ranjiyeeyey waa xaaraan laa cagsihi cagsigiisa xaaraan ma aha laa cagsihi waa maxay talow suurada halkan uu sheekhu ishaarayo ee uu leeyahay laa cagsihi laa cagsihi waxa weeye cagsigu xaaraan ma aha waa weel dahaba oo macdan dusha laga mariyey ama weel fidda ah oo macdan dusha laga mariyey macdantani markay qariso dahabkii iyo fidadii wuu qarsoomay oo kan dushee ishu ay arkayso unbaa muhiim ah laa cagsii buu ku yidhi cagsigu xaaraan ma aha mutaxasilan markuu soo xasilayo fiihimaa labada suuraba shay markuu soo xasilayo dabka marka loo dhigo uu soo xasilayo labada suuro waa laba suuro isku cagsiya ah. waa suuro xaaraan ah iyo suuro xalaal ah labada suuro maxay kale yihiin weelku markuu dahab ka samaysan yahay ama uu fido ka samaysan yahay ee nuxaas dusha laga mariyo waa xalaal baynu nidhi waa goorma laakiin mutaxasilan fiihima haddii dabka marka la saaro nuxaastii ay soo dhalaalayso oo nuxaas imanaysaa ay jirto nuxaastaa dusha unbaa la qiimaynayaa miskiinka ishiisiina dushaa sare nuxaasta ku taalla unbaa qarinaysa haddii weelku uu dahab ama fido ka samaysnaa oo nuxaas la mariyo oo dabka marka la saaro nuxaastu soo dhalaalayso waa xalaal baynu nidhi hadduu weelku nuxaas ka samaysnaa ama qori ama dhagax ama bir oo dahab dusha laga mariyo oo marka dabka la saaro dahabku soo dhalaalayana miskiinku dahabkaasoo arkayaa xalaal ma aha waa laa cagsi labada suuro waa labadaba mutaxasilan fiihima halkaasi waxaynu kaga baxnay mas'alada weelasha ayaynu ka baxnay suwar badan ayay mas'aladu leedahay laakiin suwarkii badnaa ishaaro ayaynu samaynay ishaaro ishaaradaa aan samaynay shuraaxda kitaabka sharaxday wax ishaaraa ma jiro oo kitaabka intay sharxeen suwarkaa hadda aan tilmaamayno cid suuraysay ma jirto culimmada kitaabka sharaxday waxay suureeyaan suwarkaa aan raacnay kuwa aan ahayn oo waxay yidhaahdeen maalan inuu yahay weelkan dahabku weel weyn iyo inuu yahay weelkan fidadu weel weyn iyo inuu yahay weelka kayrki ihi weel weyn kabiir baa lagu qaydaa waa shan iyo toban suura markaa waana khaalis waa dahab khaalisa oo weel weyna dahab weel weyna iyo fido weel weyna iyo maxaan ku idhaha kayrkii oo weelkii kalea oo weel weyna saddexdaa mid kastaba shan suuraa ka soo bixi shan waa kutubta inta badan sheekha kitaabkiisa sharxday siday u sharxeen ama ay u tilmaameen waxa weeye kow dahabku inuu yahay dahab khaalisa isagoo weel weyna ayuu dahab khaalisa yahay waa weel gebigiisuba dahab ka samaysan waxaan dahab ahayn oo lagu ranjiyeeyeyna ma jiro ama dusha laga mariyeyna ma jiro waa xaaraan iyo isagoo dahab ah ayaa weelkan jawhartii kale ama macdantii kale dusha laga mariyey marka dusha laga mariyo laba suuro ayaa soo baxaya dusha marka laga mariyo inuu marka dabka la saaro macdantii dusha sare ay dhalaashamayso waa xalaal weelkaa in la isticmaalaa iyo inayna macdantii dhalaashamaynin waa xaaraan weelkaa in la isticmaalaa iyo dahabkan in fido dusha laga mariyo fidadaasi ama dabka marka la saaraha waxa ka soo dhalaalaan ama dabka marka la saara waxba yayna ka soo dhalaanin labada suuraba waa xaaraan shantaa suuro ayaa weelku markuu dahab yahay ka soo baxaya waa shan suuro oo weelka dahabka ah inooga muuqanaya weeye weel dahaba oo weel weyna markuu yahay shanta suuro waxaynu nidhi waa weel dahaba oo weyn waa khaalis oo waxba lama marin waa xaaraan dahab khaalisa markuu yahay waa xaaraan in la isticmaalo iyo maya e waa maqshiyun bifidatin fido ayaa lagu daboolay dahabkiibaa fida dusha laga mariyey dabka marka la saara fidadu way soo dhalaali waa suuro labaad ama soo dhalaali mayso waa suurad saddexaad labadaas suura ee fidada dusha laga mariyeyna waa xaaraanuun suuradii dahabka khaaliskaa ah uu ahaana xaaraan bay ahayd imise suuraynu haynaa saddex suura saddexduba waa xaaraan iyo weelkan dahabka ah in nuxaas dusha laga mariyo nuxaas marka dusha laga mariyo dabka haddii la saaro dabka la geliyo inay nuxaastu soo dhalaalayso iyo inayna soo dhalaalaynin hadday nuxaastu soo dhalaasho waa xalaal haddayna nuxaastu soo dhalaalayninna dee waa dahabe waa xaaraan halkaana labadaa suuro u gee saddexdii hore shanta suuro ee weelku uu dahabka yahay shantaa suuro imisaa xalaala imisaa si xaaraana afar waa xaaraan xabadna waa xalaal waa weelku markuu dahab ka samaysan yahay hadduu dahab khaalisa yahay waa xaaraan haddii fido la mariyana labadeeda suuro ama fida ha soo dhalaasho ama yayna soo dhalaalin labadeeda suuraba waa xaaraan haddii nuxaas la mariyana nuxaastu haddayna soo dhalaalaynin marka dabka la geliyo waa xaaraan hadday nuxaasi soo dhalaalaysana miskiinku nuxaastaasu arkaaye naxnu naxkumu dawaahir weeye waa xalaal shan suuro ayaa ka soo baxay dahabkii sidoo kale fidada marka aynu ka hadlayno ereyga fidada ana shan suuro ayaa isna ka soo baxaya shan suuro ayaa fidadii ka soo bixi doona isna shanta suuro ee fidada ka soo bixi waxay kala yihiin kow fidadu inay khaalis tahay waa xaaraan iyo fidada in dahab dusha laga mariyo haddii dahab dusha laga mariyo dabka marka la geliyo waa inuu dahab soo dhalaalo ama waa inuuna dahab soo dhalaalin labada suuraba iyaduna waa xaaraan saddex baynu haynaa fido khaalisa iyo marka dahabka lagu xadaayayo dusha laga mariyo oo dahabku uu soo dhalaalayo ama una soo dhalaalaynin saddexduba waa xaaraan ila ilain dahabkana lama ogolayn fidadana lama ogolayn dahab da dahab iyo fido laysku geeyo waa xaaraan xaaraan loo geeyo uniga dhe marka weel laga dhiganayo waxba ma soo kordhinayaan saddex suuro ayaynu haynaa iyo fidada weelkan ka samaysan in dusha laga mariyo nuxaas laba suura ka soo bixiya marka dabka la geliyo inay dhalaalayso nuxaastu ay soo dhalaalayso iyo inayna soo dhalaalaynin weelku fiduu ahaa nuxaastan dusha laga mariyey hadday soo dhalaalayso ay xasilayso waa xalaal oo miskiinkii nuxaastaasoo arkaya haddayna meeshaa waxba ka soo xasilayninna waxba nuxaas maahe waa magace waa fida weelku iyo fidada lama ogolayna waa xaaraan kolka fidadiina shanteedii suuro ka warrama imisaa xaaraan noqday afar suuro ayaa fidada xaaraan noqotay maxaana xalaal ah xabad qura ayaa xalaal ah shanta suuro ee fidada marka aan ku celinayno waa fida uu ka samaysan yahay iyo maya e er dahab baa dusha laga mariyey iyo maya e nuxaas dusha laga mariyey soo saddex ma aha fidada khaaska a ah markay tahay waa xaaraan dahab marka dusha laga mariyo haddii dabka marka la saaro dahabku uu soo dhalaalayo dee dahabkana qariyey la odhan maayo dahabka sidiisa loo ogolayna waa xaaraan oo xadiidkii buu soo gelayaa cumuumkiisa alladii yashrabu fii aaniyati dahabi walfida buu soo gelayaa haddii marka debka la geliyo dahabku una soo dhalaalayninna waa xaaraan marka dahabka dusha la mariyo ama ha soo dhalaalo ama yuna soo dhalaalin labadaas suuraba waa xaaraan fida khaasana markuu yahay waa xaaraan marka nuxaas dusha laga mariyo hadday nuxaastu soo dhalaalayso waa xalaal haddayna waxba soo dhalaalayninna dee waa waa waa fida eh waa xaaraan shantaa suurana waa fidadii waxa inoo dhiman marka weelku uu yahay hayr waa nuxaastii oo kale ama dhoobadii oo kale ama birtii oo kale ama jawhartii kale qiimaba ha lahaata hadday doonayso jawharta kale marka weelku uu intaa kayrkood yahay waxaa la yidhaahdaa hadduu khaalis yahay waa bir caadi caadiyunbu ka samaysanya ama jawhar caadiya ama dhoobo caadiya ama dhagax caadiya ama qori caadiya ayuu weelku ka samaysan yahay waa xalaal ilin maaha dahab iyo fidatoona maaha waa kayr waxna lama marinin waa xalaal haddii isagoo kayr ah oo dahabiyo fida aan ahayn nuxaas dusha laga mariyo laba suura ka soo bixi laba suura markay ka soo baxayaan nuxaas baa dusha laga mariyey labada suuro ee nuxaasta ka soo baxaya ama dabka marka la geliyo waxa ka soo dhalaalaan ama dabka marka aan la gelin waxba yayna ka soo dhalaaline labadaa suuraba maxay noqonaysaa xalaal bay noqonaysaa haddaba mas'aladaa waxaa la yidhaahdaa masaladu waa khayr oo dahab iyo fida ma aha waxaan dusha laga mariyeyna dahab iyo fida ma aha khaaliskii ha lagu daayo oo labadaa suuro yaan la tirsanin labadaa suuro ma tiriyaan labadaa suuro shaygu isagoon dahab ahayn haddii nuxaas dusha laga mariyo markaa nuxaastu amaha soo dhalaasho ama yayna soo dhalaaline dee waa kayrkii uun labadaa suuro yaan la tirinina xabaddii koowaadun baa loo haynaya waa waa kayrun baad odhan khaalisa kayr khaalisa xabad baynu haynaa waa xalaal hoostana saddex bay ka tahay hadda la socda waa kayr aan waxba la marinin iyo waa kayr nuxaas la meriyo nuxaastu soo dhalaalayso iyo waa kayr nuxaas la mariyey oo nuxaastu ayna soo dhalaalaynin saddexda suuraba waa xalaal kayr baana laysla yidhaahdaayo xabadun baa laga soo qaataa waxaa inoo imanayaa kayrkii waa dhoobadii haddii dusha dahab lagaga gadaamo oo dushiibaa dahab laga meriyey dahabkii laba suura ka soo bixiyo in marka dabka la geliyo uu dhala dahabku soo dhalaalayo iyo inayna waxba soo dhalaalaynin hadduu dahab ka soo baxayo waa xaaraan hadduuna ka soo baxayninna waa kayroo waa xalaal fidadii marka dusha lagaga gadaamana marka dabka la geliyo hadday fidadii soo dhalaalayso waa xaaraan haddayna soo dhalaalayninna waa xalaal shanta suuro ee kayrka ka soo baxaya laba ka mida ayaa xaaraana saddex ka midihina waa xalaal hayr khaalisihi waa xalaal hayr dusha dahab laga mariyo dahabku uu soo dhalaali waayeyna waa xaara waa xalaal kayr dusha fido laga meriyey oo fidadii ay soo dhalaali weydeyna waa xalaal saddex suuro waa xalaal laba suurona waa xaaraan shan iyo tobankaa suuro ayaa loo yaqaanaa mas'aladeennan sheekhu uu ka hadlayo markay culimmadu sharxayaan shan iyo tobankaasaa la geliyaa bal haddaan eegno wa yaxrumu waxa xaaraana isticmaalun isticmaal baa xaaraana wa tasyiinun qurxin xaaraana watikhaadun samaysi baa xaaraan ah ama kaydsi li'inaa'in weel la kaydsado wa mugxulatin aaladii lagu kuulanayey la kaydsado wa khilaalin findhicilkii la kaydsado oo min dahabin dahab ka ahaaday ow amase fidatin fida ka ahaaday ow khayrin ama kayrkood ka ahaado dhoobo iyo dhagax iyo macdan ah oo khushiya bihi lagu daboolay kayrkan waa lagu daboolay dahabkii iyo fidadii baa lagu daboolay laa cagsihi cagsigii xaaraan ma aha dahabka iyo fidada marka lagu daboolo kayrka xaaraan ma aha mutaxasilan kiyuu soo xasilayo fiihimaa labadaba ka dahaadhka sare ihi kiyo dabka uu ku soo xasilayo xaaraan ma aha halkaa ayuu mas'aladaa sheekhu ayuu kaga baxay waana shan iyo toban suuro ayaynu gelinnay shan iyo tobankii suura halkaasaan kaga baxnay mas'alatu tadbiib buu gelayaa mas'alatu tadbiib waa mas'ale iyaduna war badan tadbiibku waxa weeye weelkii aad isticmaalaysay baa jabay waxa lagu karay ama fido ama dahab baa lagu karay waa ragcad idil oo dahab ah ama fido ah ayaa lagu kabay mas'alatu tadbiib baa loo yaqaanaa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro ayuu cashirkani leeyahay way inagii shalay lahayn hadda shan iyo toban suuraynu haynaa oo weelka weyn oo qura ka soo baxaya inta kale badankoogu tadbiibkay ka soo bixi kabidda iyo karinta ayay ka soo bixi wakadaakan kan waxa la mida dabbatun karintii ayaa la mida ama kabkiibaa la mida laa fidatun fidadiisi xaaraan ma aha fidada oo bixaajatin xaajo ku sugnaatay wa sikarin yari ku sugnaatay curfan curfi ahaan wa in lama cahaba iftiime eh wa biwaaxidin midkood waxaa ku sugnaaday kurhun karaahiyo ayaa ku sugnaatay walow bimaxalli shurbin meesha laga cabbayaba ha ahaada mid ku sugnaaday aw istawcabad ama ha camimto juz-an juz ka mida weelkii meel qayb idilba ha qaadato xaggii hoose oo dhan ama xaggii sare dhan ama dhinac idil ha camimtee eh, taasina waa baab gaara haddaba mas'aladan halkan uu sheekhu ka hadlayaa wa kadaa dabbatun laa fidatun bixaaja buu yidhi marka shay la kabo weel la jabay ayaa la kabay waxaa lagu kabay ama fida ama dahab baa lagu kabay fidada markaynu soo qaadanno waxaa lagu odhanayaa fidada lagu kabay waa kabiira lixaaja iyo waa kabiira liziina iyo waa sagiira lixaaja iyo waa sagiira liziina imise suuro ayaynu keennay ixtimaalaad kalaa jira xaaje iyo siine isku jirta iyo kuwo la kala garan waaye kabiire iyo sagiire waxay yihiin iyo kuwa la kala garan waaye lixaajatin iyo liziine midka yihiin iyo suwarka noocaas oo kalea waan ka gaabsanaynaa afar suuro ayaynu soo qaadannay hadda waa mas'alatu tadbiib mas'alatu tadbiib culimmadu waxay yidhaahdeen kabka ha loo qaybiyo kab weyn iyo ha la qaybiyo kab dahabka wax lagu kabayo iyo kab fidada wax lagu kabayo fidadii baynu soo qaadannay haddii kabiire ay tahay oo ligayri xaajatinna ay tahay kabiiro ligayri xaajatin waa xaaraan fidadii waa kabiiro loomana baahnayn oo weelkani uma baahnayn inay kabiiro tahay intan lagu kabay ragcaddan la saaray inay ragcad weyn tahay dadka weelka iibiye iyo curfigaa dib loogu noqonaya dadka weelka iibiye baa la odhanayaa weelka jaba marka intaa in la eg la ragco ee la qabto ma in weyn baad u taqaaniin mise in yar baad u taqaaniin dadka ku dhex jira weelasha ama soo saaree sameeya ama si iibiye ka ganacsada ayaa wax laga weydiinayoo mas'alo curfiya weeyaan markaasaa la odhanayaa maxaad u haysatiin haddaba markaynu leena waa kabiira waana lixaaja baynu nidhi ama ligayri xaaja xaajadana iyadana sidoo kale curfiga ayaa la eegayaa iyo inta weelkani uu u baahan yahay inay dhaafsiisantahi iyo inayna dhaafsiisnayn haddii kabiire ay tahay ligayri xaajatinna ay tahay suuradaasi waa xaaraan waa suuro muxaram ah weeyaan xaaraan ayay noqonaysaa markaa wakadaa dabbatuntu ina yidhi weeye wakadaa dabbatun waa karintii dabbadu waa xaaraan buu ku yidhi kow waxaa kaley culimmadu suuro labaad ka soo saareen kabiirada ah aynu nidhi waa ligayri xaajatin haddii dusha sare laga mariyo nuxaas dabka marka la saarana nuxaastu ay soo dhalaalayso waa xalaal oo kabiiradii ligayri xaajatinka ahayd ayaa nuxaas dusha laga sii mariyey waxaa la eegay un marka dabka la geliye inay nuxaastu dhalaalayso iyo inayna dhalaalaynin hadday dhalaalayso iyaduna waxa weeye nuxaasi ka soo dhalaalaysa waa xalaal oo nuxaastanaa la eegi oo fidanimadii meesha nuxaastanaa qarisay baa la odhanayaa haddayna soo dhalaalayninna waa xaaraan waa fidadii kabiirada ahayd haddii dahab dusha laga mariyo dahab baa dusha laga mariyey fidadii kabiirada ahayd dabka marka la saaro dahab baa soo dhalaalaya waa xaaraan oo dahabkan baan la ogolayn waxa ka hooseeyaana waa fido waa fidiya dahab laba daran oo la iswiyey un weeyaan haddii dabka marka la saaro dahabku uuna soo dhalaalayninna waa fido kabiire oo ligayri xaajatin oo xaaraanun bay noqonaysaa waa shan suuro oo fidada kabiirada ah ee ligayri xaajatin ka soo baxaya tadbiib fida kabiira ligayri xaajatin waa shan suuro waxaynu nidhi fida kabiira ligayri xaajatin oon waxba la saarin waa xaaraan tiyoo dahab la saaray labadiisa suuro maxay noqonayaan dahab marka la saaro labadiisa suuro labaduba xaaraan bay noqon tii hore ugee waa saddex xaaraana marka nuxaas la saaro haddayna nuxaastu soo dhalaalaynin waa xaaraan afar suuro oo xaaraana weeyi haddii marka nuxaasta la saaro nuxaastu ay soo dhalaalaysana waa xalaal fido dabbe kabiire ah oo ligayri xaajatin ah shan suuro ayaa ka iman hal ka mida waa xalaal afar ka midana waa xaaraan waa kabiira ligayri xaajatin waxaad ka warantaa fido kabiire ah oo lixaajatinah waa dabba baan doonayaa dabba kabiira lixaajatin waa kab iyo karin weelkii waa la kabay fidaa lagu kabay fidadani waa kabiiro oo curfiga marka loo eego waa kabiiro ligayri xaajatin maaho looma baahna maaha waa lixaajatin waa loo baahan yahay marka lixaajatin ay tahay shan suuro ayaa ka soo baxaya shan suuro ayaa lixaajatin markay tahay ka soo baxaya shanta suuro ee ka soo baxaya waxa weeye fidadaa kabiirada ah ee lixaajatin aynu ku tilmaanay xalaal ayay noqonaysaa xalaal ayay noqonaysaa waa intii uun fidak oo sheekhaaba ishaarayo oo laa fidatun bixaajatin buu yidhi xaajo haddii meesha ay taallo xaaraan ma aha fidadu hadday xaaja meesha taallo xaaraan ma aha buu yidhi kabiiradii shan suura ka soo baxaysa lixaajatin markay tahay inaan waxba lagu dhalaalinin iyo in dahab dusha laga mariyo oo laba suuro ah iyo in nuxaas dusha laga mariyo oo laba suuro ah labada suuree dahabka dusha laga mariyey hadduu dahabku soo dhalaalayo waa xaaraan hadduuna dahabku soo dhalaalayninna waa xalaal labada suuree nuxaasta dusha laga mariyey haddii nuxaastu ay soo dhalaalayso waa xalaal haddayna nuxaastu soo dhalaalayninna waa xalaaluun waayo fidadan kabiiradii markay lixaajatin tahay haddayna waxba marsanayn xalaal bay ahayd haddaba marka nuxaas dusha laga sii mariye la qariyo hadday nuxaastu dhalaalaysana waa xalaal haddayna dhalaalayninna dee markaa nuxaasba la marin xalaal bay ahayd imisaa shantan suuro maxaa xalaal noqday maxaa se xaaraan noqday shanta suuree lixaajatinta ah labadii dahabka midna waa xaaraan midna waa xalaal labadii nuxaastana labaduba xalaal bay noqdeen soo saddex ma aha keligeed markay tahayna xalaal weeye afar suuraa xalaal ah xabadina waa xaaraan waana kabiira lixaajatin toban baynu haynaa dabada daba kabiira oo ligayri xaajatina shan bay ahayd daba kabiira oo ligayri xaajatinihina shan weeyaan haddaba sakiiraynu u imanaynaa waa daba sakiira a baa laga yaabaa inaynu sawirno sakiiradu hadday lixaajatin tahay shan suura ka soo bixi waa sakiiro lixaajatina waxba lama marinin way iska bannaan tahay mey-e waa sakiiro lixaajatina dahab baa dusha laga mariyey hadduu dahabku dhalaalayo lama oggola hadduuna dhalaalayninna waa la ogol yahay nuxaas baa dusha laga mariyey labadeeda suuraba waa la ogol yahay afar suurana sakiiradii xalaal bay noqotay xabad suura'ana sakiiradii maxay noqotay xaaraan bay noqotay waana sakiira lixaajatin sakiira ligayri xaajatin markaynu eegno iyadana shan suura ka soo baxaysa waa sakiira ligayri xaajatin sakiira lixaajatin bilaa karaahay bannaan tahay sakiira ligayri xaajatinna maca karaahatin bay bannaan tahay maca karaahati intaasay ku kala duwan yihiin sheekhu waa kan ishaarayee leh laa fidatun bixaajatin xaaraan ma aha fidada haddii lagu kabo oo loo baahan yahay bixaajatin wa sikarin labadanaa wada socda waa fido sakiira ah oo haddana loo baahan yahay kolkaa wax mushkilada male buu ku yidhi hadday khaalis tahay baynu halkaa usoo qadaraynaa markaa fido sakiiraa oo lixaajatina ama khaalis ma nuxaas baa la mariyey labadeedii suuro ama dahab baa la meriyey oo dahab kuma soo xaas waxba kama soo xasilmayo afartaasiba way banaan yihiin waana bikayri kurhin wax karaahiyin kuma jiro waa sagiiro lixaajatina baynu nidhi waana curfan baa loo eegayaa hadday doonto waa in lama cabu yidhi haba iftiinto haddii sagiiradu iyo xaajadu mid mid ay noqdaan kabiiro lixaajatina iyo sakiira liziinatina wa biwaaxidin kurhun buu yidhi way bannaan iyaguna laakiin waa biwaaxidin kurhun midkood karaahiya ku sugan haddii kabiira lixaajatina way banaanayd laakiin waa karaahiyo sakiira liziinatina dee waa labadii un la kala qaaday ma ogtahay tahay waa kurhun karaahiya iyagana ku sugan imise suuraynu haynaa fidada kabiirada ah markaa dabba kabiira ah marka kab iyo ragcad kabiire ah la saaro weelka oo fida ah lixaajatin iyo ligayri xaajatin waa toban suuro iyo maye fido daba sakiira ah ayaa lagu kabay weelka lixaajatin iyo ligayri xaajatin toban suuro eeg markay sakiiro tahay lixaajatin shan suuro markay sakiiro tahay ligayri xaajatinna shan suuro labaatan suuraynu haynaa culimo dabadii misaynu haynaa labaatan baynu haynaa ee kabiiradu markay ligayri xaajatin tahay waa imisa waa shan kabiiro ligayri xaajatina iyadoo khaalisa iyadoo laba jeer dahab dusha laga mariyey laba jeer oo nuxaas dusha laga mariyey ee kabiire ligayri xaajatini waa shan kabiire lixaajatinihina waa shan toban sow maaha sakiire lixaajatinihi waa shan sakiire ligayri xaajatinihina waa shan labaatan suuro ayaynu haynaa oo labaatan kuwa mas'alatu tadbiib bay ka soo baxayaan waa cishruun ha wayba isla banaan yihiin oo waaynu kala saarsaarnay xilliga dahab dusha laga mariyay xaaraan noqonayeen hadduu dahabka wax kusoo xasilayo waxaa la doonayaa haddaba labaatan suuraynu haynaa fii fii dabbati dahab dahabkii baa la doonayaayo wax lagu karimaynayo haddii ragcad dahaba aynu weelka saarayno ila ragcad fidaa bay ahayde waa dahab kabiiraah oo lixaajatina ama dahab kabiiraah oo ligayri xaajatina ama dahab eh, sagiiraah oo maxaanku idhahdaa lixaajatina ama dahab sakiira ah eh, eh, daba sakiira oo ligayri xaajatina imisay isku noqotay markaa waxay isku noqotay dahabkiina labaa eh, labaatan suuro waa isla labaatankii fidadu ay ahayd labaatankoogii bay isla noqotay labaatankii fidada labaatankoogii ayaa dahab ka soo baxaya mas'alada laakiin xagga dahabka waxa isku ku kala aragti duwanaaday oo isku khilaafay labadii sheekhee raafici iyo nawowi qolana mutlaqanba dahabku waa xaaraan bay yidhaahdeen qolana waxay yidhahdeen xukunkii fidada uun ha la siiyo oo halkaasay isku maandhaafeen sheekheennu wuxuu raacay mutlaqanba dahabka inaga daaya oo wakadaa dabbatun laa fidatun bixaaja fidadunbuu soo reebay wax dahabuu soo reebay ma jirto labaatan suuro ayaa dabbada ka soo baxaya xagga dahabka ah dabbadii dahabkana labaatan baa ka soo baxay haddii weelka lagu ragco ragcad aan dahabna ahayn fidana ahayn oo oo kayrkii kala ah isna imisaa ka soo baxaya isna labaatanunbaa ka soo baxaya waa kabiira lxaajatina kabiira ligayri xaajatina sagiira lxaajatina sagiira ligayri xaajatina labaatan suuraa isna ka soo baxaya isku geyn dabadii imisay inoo noqotay lixdan suuro ayay inoo noqotay sheekhu wuxuu yidhi walow bimaxalli shurbin lixdankii suureen hadda haynay waxa lagu dhufanayaa iyadoo maxalu shurbiya iyo iyadoo hayru maxalli shurbiya lixdankuba waa halka laga cabe afka la saaro ayaa lagaga ragcaday iyo lixdankaba may ah halka afka la saaro maaha meel kalea laga ragcay walow fii maali bimaxalli eh, shurbinta waa ishaaro suwarka uu ishaarayo weeyi lixdankii laba ku dhufa markaa boqol iyo labaatan suuro ayaynu haynaa boqol iyo labaatankaa suuro waa markayna widhwidhaynin sheekhu wuxuu yidhi wa in lamaca karintaasi haba widhwidho eeg haba widwidho waayo maray widwidhaysiiyo marayna widwidhaynin ayaa suwar baa meesha iyagana la ishaaraya waa boqol iyo labaatankii ayaa lamacaan iyo hayru lamacaan loo kala qaadaya iyagana widwid iyo widwid la'aantii waxaa la yidhaahdaa fidadu marka ayna widwidhaynin suwarkaa meel fog markayna ka iftiimayn waa sidaa hadday widwidho iyadoo dahab ah oo lixaajatin ah shan suuraa ka soo bixi iyadoo ligayri xaajatin ana shan suuraa ka soo bixi waa toban iyadoo fida'ana tobankaasaa ka soo bixi iyadoo kayrkiiyana tobankaasaa ka soo bixi waa soddon suuro meeye dahabkiioo fida soddona ee tobana iyo fidadiioo tobana iyo kayrkiioo tobana soddon suuro weeyi waa markayna widhwidhaynin soddonkaas suuro waxaynu eegaynaa bal hadda u fiirso soddon suuro ayaynu haynaa waxaa la eegayaa inay tastawcib juz'an min alinaa ay tahay ile waa kan odhanaya aw istawcabad juz'an waa suwarkii soddonkaasi iyagoo istawcabad juz'an min alinaa weelkiibay qayb idil qaateen hoostoo dhan baa laga ragcay ama dhinac idil baa laga ragcay kolkaa inay istawcabad juz'an min alinaa tahay iyo inay hayr istawcabad eh, juz'an min alinaa ay tahay hayr mustawciba juz'an min alinaa soddonkii laba ku dhufo lixdan suuro ayaynu haynaa culimo lixdan suuro ayaynu mas'aladii haynaa marka loo eego istawcabad iyo hayr istawcabad waa sitiin mas'ala sitiinka waxaad u geysaa boqol iyo labaatan baynu xagga hore ku haynay imisaynu haynay boqol iyo labaatankii ay dabbadu noqotay usii gee sitiinka boqol iyo siddeetan baynu haynaa saw ma aha weelka waaweyn imisa suuraynu ku soo dhigannay shan iyo toban dahabka shan baa ka soo baxayey fidadana shan baa ka soo baxaysay kayrkana shan baa ka soo baxayey shan iyo tobankii suuro boqol-iyo siddeetankan aynu hayno uge waa boqol iyo shan iyo sagaashan weeye boqol iyo shan iyo sagaashankuba weelka waaweyn ayaa lagu suuraynayaa boqol iyo shan iyo sagaashanku waa weelka waaweyn waxaad ku dhufanaysaa boqol iyo shan iyo sagaashanka weelkoo weyn iyo weelkoo yar waa weel weyn iyo weel yar baynu ku dhufanaynaa iyo findhicilkii findhicilkiina ku dhufo saddex ku dhufo haddaba boqol iyo imisaynu haynay boqol iyo shan iyo sagaashan saddex ku dhufo shan boqol shan iyo siddeetan suuro shan boqol shan iyo siddeetan saw ma aha saddexdii qodob ee ugu horreeyey muhiimka ahaa baa lagu dhufan shan boqol shan iyo siddeetankaa waxaynu ku dhufanaynaa waa shan boqol iyo siddeetan iyo shan waxaa lagu dhufanayaa maxaa xaaraana buu ina yidhi isticmaal wa tazyiin wa tikhaad saddexdii suure xagga hore eeg shan boqol shan iyo siddeetanka saddex ku dhufo kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro culimmada kitaabka sharaxay saasay u sharxeen oo waxay yidhahdeen mas'alada weelka marka laga hadlayo sidaas ayay noqonaysaa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro aynu ku soo celinno hadda macnahaanise soo saarno wayaxrumu waxa xaaraana isticmaalun isticmaalid baa xaaraana wa tasyiinun qurxin ayaa xaaraana wa tikhaadun kaydsi baa xaaraana liinaa'in weel la kaydsado wa mugxulatin weelkan indhakuulka lagu shubto la kaydsado wa khilaalin findhicilkii la kaydsado oo min dahabin dahab ka ahaaday ow amase fidatin fida ka ahaaday ow hayrin ama kayrkood ka ahaaday oo hushiya lagu dahaadhay bihi isaga lagu dahaadhay laa cagsihi cagsigiisa xaaraan ma aha waa dahab iyo fido hayr lagu dahaadhay mutaxasilan markuu xasilayo fiihimaa labadaba markuu wax soo xasilayo waa fiihimaada waxaa loo kala celinayaa mas'alaة اljawaaz iyo mas'alaةu taxriim labada mas'aleba way u kala noqonayaan wakadaa kan waxa la mida oo isna xaaraan oo diintu ayna ogolayn dabbatun kabkii baan la ogolayn iyo karintii karinta lama ogola hadduu dahab yahay ama saqiira ha ahaada ama kabiira ha ahaada ama lixaajatin ha ahaada ama liziinatin ha ii kala qaadin suwarkii dahabka waa inagii lahayn raaficiyo nawi baa isku qabtay laa fidatun fidadiise xaaraan ma aha fidada oo bixaajatin baahi ay keensatay wa sikarin iyo yari bixaajatin maca xaajatin baahi maceed ah wa sikarin yari maceed ah curfan xagga curfiga maxaa mamnuucan ahayn buu ina yidhi maxaan xaaraan ahayn buu ina yidhi waa kab fido lagu kabay laakiin waa maxay kabkaasi fidadu waana sakiiro waana lixaajatin waa jaa'iza biduuni karaahatin baa la yidhahdaa waa biduuni karaahatin waa jaa'iz waana bilaa karaaha markaa waa sakiira lixaajatin waana curfigaa loo eegayaa waa biduuni karaahatin markaa wain lamaca haba iftiima haddii la doonaye ama ha iftiimo ama yuuna iftiimin wain lamaca haba iftiimo xabad suura a baynu haynaa saw ma aha xabaddaynu haynaa waa maxay waa sagiira lixaajatin oo fida ah waa jaa'iza bilaa karaahatin baynu xukunkeegana nidhi wa biwaaxidin mid ahaan miciisa markuu ahaaday wa biwaaxidin waxaa ku sugnaaday midkood ba'da bimacnaa fi baynu ku macnayn wa biwaaxidin wa fii waaxidin mid dhexdii waxa ahaaday waaxidkaasi waa maxay talow ee waxaynu soo nidhi xaajo iyo iyo siqar kabkii yaraayee fidada lagu kabay mar waxay noqon kartaa kabiira lixaaja oo xaajo qura ayaa meesha imanaysa sikarkiibaa baxayoo kabiira soo gelaya halkeegii markii siqarkana maxaa baxaya kabiira ayaa sikarkiibaa baxoo kabiira soo gashay marna waxa inbaxaya xaajadii oo iyadoo sikarabu maxay soo gelayaa iyadoo sikara maxaa soo gelaya ziinaa soo gelaysa wa biwaaxidintu waa sidaa xaajo iyo siqar baynu qaadanaye mid ahaan un dayso xaajadoo qura dayso oo maxaan idhahdaa markaa siqarkii inaga daayo kabiiro ka dhig kabiira lixaajatin ama siqarka dayso sakiira liziinatin dheh labadaas suurana kurhun baa ku sugnaaday karaahiyo waa jaa'is laakiin maca karaahatina saddex baa isla banaanaaday sow ma aha saddex suura isla banaanaaday xaggii fidada kabkeegii markaan doonayno sakiira lixaajatin bilaa karaahatin bay bannaan tahay nidhi waa xalaal bilaa karaahatin marka labadaa mid ahaan la helo oo sagiira maca ziina ay noqoto ama kabiira maca xaaja ay noqoto labadaasina waa jaa'iz laakiin waa maca karaahatin baynu nidhi wa biwaaxidin kurhum labada suuru ina leeyahay weeyi maxaa afartii suuro haddaba halkaa ka soo baxay afartii suuro maxaa dhiman waxaa dhiman iyadoo kabiire ah oo liziinatin ah xukunkii horu ku reebay ee xaaraanta ahaa oo wakadaa dabbatun bay soo gelaysaa wakadaa dabbatun karintii waa xaaraan hadday dahab tahay qaybihiisii oo dhan iyo hadday kabiiro liziinatin oo fidaa ah ay tahay eg wakadaa dabatun karintuna waa xaaraan weelka haddii la kabo xaaraan ayuu noqonayaa dahabna waa muطlaqan buu yidhi fidaduna markay kabiirana tahay liziinatinna ay tahay ayaynu halkaa xaaraantii gelinay wakadaa dabatun taasay suuradaasina gashay laa fidatun fidadiisi xaaraan ma aha fidada oo bixaajatin maca xaajatin baahi maceed ah wa sikarin yari maceed ah curfan curfi ahaan wa in lamaca haba iftiimee wa biwaaxidin wa fii waaxidin midkood waxaa ku dhex sugnaaday kurhun karaahiyo ayaa ku dhex sugnaatay walow bimaxalli shurbin meesha laga cabbaye afka la saaraba ha ahaato halkan laga kabay ee weelka laga raqcadda laga saaray halka afka la saaraba ha ahaato ow amase istawcabad haba camimto dabbadu jus-an qayb idil ha camimto oo hoostii oo dhan ayaa la ragcay ama dhinac idil ayaa la ragcay in sha allahu tacaala casharkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam